بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد waxaynu culima ka bilaabanaynaa maa almasderiya halka ay ku qoran tahay amaa maa kelmadda maa ah almasderiyatu ee masderka dhalaalisa fahya tanqasimu waxay u qaybsami ilaa qismayni laba qaybood maadu markay masderiye tahay laba qaybood ayay yeelanaysaa aluulaa ta koobaad an takuuna waa inay tahay masderiyatan masderiyo zamaaniyatan zaman uu u dheer yahay iyadoo masdera oo ficilka masder ka dhalaalinaysa ayaynu haddana zaman ka dhadhansanaynaa naxwu qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeye wajacalanii wuxuu iga yeelay mubaarakan la barakeeye aynamaa kuntu meel kasta oon joogaba wa awsaanii wuxuu ii dardaarmay bisalaati salaad iyo wasakaati zako maadumtu xayan intaan noolahay ereygaa maa ah waa masderiyo haddana waa darfiyo oo zamaaniyaan ka dhadhansanaynaa asluhu waxa weye muddata dawaami xayan intaan noolahay ereyga muddoa ah maabaa wadata dawaamkan masderkaana iyadaa dhalaalisay oo dumtidiibaa dawaam loo bedelayaa muddaduna waa zamankeegii faxadafa darfa darafkii ayuu xadfay wa waxaa ka wakiil noqotay maa iyo wasilatu haasiladeedii kamaa jaaa sida ku yimid fi lmasderi sariix ji'tuka waan kuu imid alcasri salaadii casar baan kuu imid wa aatiika waan kuu iman doonaa quduumalxaaji xaajigu markuu soo gelayo wa minhu waxaa ka mida qowluhu tacaala waa maada masderiyada ee zamaaniyada ah in uriidu ma doonayo ila alislaaxa islaax mooye wax kale ma stadactu inta aan awoodayo waa muddata istidaacatii inta aan awoodayo wa qowluhu tacaalaa iyo alle qowlkiisa fataquu llaaha ilaahay ka baqa ma stadactum inta aad karaysiin intani waa daraf iyo wakti baynu ka dhadhansanaynaa kartiduna waa masderkii wa qowluhu iyo gabayaaga qowlkiisa ajarantanayna alkhutuuba tanuubu wainii muqiimun ma aqama casiibuun ajaaratana inantan anjaarkanahayay ina alkhutuuba mashaakilku tanuubu waa isdabajoog wainii aniguna muqiimun waxaan muqiim ku ahaani oon halkanaan iska joogi ma aqaama casiibun buurta casiib inta ay halkaygaa taagan tahay ma aqaama casiib maadaasi waana masderiya darafna waan ka dhansanaynaa walow kaana hadduu yahay macnaa kowniha ahaanteeda macnaheega zamaaniyatan ay noqonayso zeban annahaa tadullu inay ku tusi cala zamaani zeban bidaatiha daatadeeda laa biniyaabati niyaabo inayna kugu tusaynin la kaanad isman bayba noqon lahayd maadani haddaba waa darfiya zamaniya marka lagu leeyahay waxay darfiye u tahay ama ay zamaniye u tahay waxay maadu zamaniye u tahay waa niyaabi waxay wakiil ka tahay ka naaib tahay zamankiibay wakiil ka tahay laakiin macnuhu maaha zamankii si toosa kuu tusaysaa hadday zamanka si toosa kuu tusto ismibay isku bedeli lahaydba walam takun masderiyatan masderiyana ma noqoteen kamaa qaala bnu sikiid sheekha ibnu sikiid sida uu yidhi waaniya maada hore waa darfiya zamaniyaba waxaa la yidhahdaa maa masderiya zamaniya baa la yidhahdaa waani talabaad waaaniyatu talabaadna waa maada labaad an takuuna waa inay tahay masderiyatan masderiyo hayra zamaaniyatin aan zamaaniye ahayn naxwu qowlihi tacaala alle qowlkiisaoo kaleba weeye laqad jaa'akum waxaa idinsoo gaadhay rasuulun rasuul ayaa idinsoo gaadhay min anfusikum nafihiinna ka ahaaday casiizun calayhi uu ku adag yahay maa canitum dhibaatadiinnu maa canitum dhibaatadiinnu maadaasi waa masderiya oo maa canitum dhibaatadiinnu macnuhu ma aha inta aad dhibaatoonaysiin ma aha oo inta haddaad tidhaahdo daraf baad ka dhadhansanaysaa iyo zaman maa canitum intaad dhibaatoonaysiin baa ku adag maaha waa maa canitum dhibkiinna ku adag xariisun calaykum wuu idinku dadaalayaa bilmuminiina muminiintana ra'uufun aad buu ugu naxariistaa raxiimun waana u naxariistaa wa qowlihi tacaala iyo alle qowlkii wadduu waxay jecel yihiin maa canitum dhibkiinna ayay jecel yihiin maa canitum intaad dhibaatoonaysiin ma aha waa dhibkiinna dhibka laftiisa waa master kolkaa dhibkuna qad badad waxa daahirtay albaqdaa'u cadhadii min afwaahihim afahooga afkoogay ka daahirtay wa qowlihi tacaala iyo alle qowlkiisa wa cala alaaati saddexdii dushooda alladiina kuwaasoo khullifuu la reebay xataa idaa daaqat markay cidhiidhi noqotay calayhim dushooda alardu dhulkii bimaa raxubat bima badaasi waa bimacnaa maca bima badu waa bimacnaa maca maadanina waa masderiya hayri zamaniya bimaa raxubad maca maa raxubad waxa weeye ay bisicatihaa maca sicatihaa bay ka dhigan tahay ballaadhkii uu lahaa dhulku miciisa ayuu haddana cidhiidhi ku noqday isagoo aad u ballaadhan bu haddana cidhiidhi ku noqday wa qowlihi tacaala iyo alle qowlkiisa faduuquu dhadhamiya bimaa nasiitum ilaawida darteed badani waa sababiyo maaduna waa masderiya hayri zamaniya bimaa nasiitum waa binisyaanikum faduuquu dhadhamiya binisyaanikum ilowgiina dartii liqaaa yowmikum maalinkiinan la kulankiisa aad ilowdeen haadaa ee kan ah inaa anaguna nasiinaakum waanu idin ilaaweynaa waduuquu dhadhamiya cadaaba alkhuldi waaritaanka cadaabkiisa bimaa kuntum tacmaluun bisababi maa kuntum tacmaluun camalkiina sababtiisa ku dhahamiya bimaa kuntum maadan dambana waa masteriya hayri zamaniya qaala tacaala alle aayad kale wuxuu ku yidhi lahum cadaabun shadiidun cadaab daran ayay leeyihiin bimaa nasu ilowga dartii ayay ku yeesheen yowma alxisaab maalinta qiyaamadda iyo xisaabta ay ilaaween wa qowlihi tacaala iyo alle qowlkii bimaa kaanuu yakdibuun waa bisababi kadibihim bimaa kaanuu bisababi maa kaanuu yakdibuun beeninta ay beeniyeen sababteeda ayuu waxaasi ku ahaaday qaala tacaala alle wuxuu yidhi aayad kale waidaa qiila lahu marka lagu yidhaa aaminuu rumeeya kamaa aamana naasu sida ay dad kamaa aamana naasu rumaynta dadka oo kale kamaa aamana naasu ka iimaani dadku siday u rumeeyeen iyo rumaynta dadka oo kale waa maadaa halkaa waxaan kaga baxnay maade masderiyadii inay laba u qaybsanto maa iyadoo masderiyaa ah, masdernimada uu u dheeryahay e, zamaaniyo iyo maa masderiye qura u noqonaysa amaa low kelmada lowa ah, shan bay u qaybsamaysaa kelmada low ihina amaa low kelmada lowa ah, fainahaa lowdu tanqasimu way qaybsami ilaa khamsati aqsaamin shan qaybood bay u qaybsami an takuuna waa inay tahay masderiyatan masderiyo oo fahya iyadu taqacu way dhici qaaliban sida qaalibkaa bacda wada yowadu wada yowadu bay daba dhacdaa ama wado oo maadiya oo u jeclaaday ama yowadu oo mudaarica ah ayay daba dhacdaa ka qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeyi wadu waxay jecel yihiin low tudhinuu inaad u jilicdid oo fa yudhinuun ay kuu jilcaan low tudhinu jileecaaga ayay jecel yihiin ayamaa mudaahanadaada ayay jecel yihiin low tudhinuda lowdaasaa masderiyeah wa ka qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeyi yawadu axaduhu midkood wuxuu jecel yahay low yucamaru cimrisiin alfa sanatin kun sanadood loo cimrisiiyo low yucamaru markaad macnaynayso cimrisiin baad ku macnaynay markaa low yucamaru cimrisiin alfa sanatin kun sanadood loo cimrisiiyo waa taasi masderiya baa la yidhaahdaa waxay daba dhacdaaba inuu wada iyo yawadu mid ahaan ta labaadn takuuna waa inay tahay xarfa shardin fi lmudiyi way badan tahay tani xarfa shardin fi lmudiyi xarfa shardin fi lmudiyi waxay culimmada qaarkood u yaqaaniin xarfu mtinaacin limtinaacin bay u yaqaaniin xarfu mtinaacin limtinaacin waxa weeye waa low kutusaysaa horta shardi iyo jawaab bay qaadanaysaa lowdani laakiin shardiga iyo jawaabku majzuum ma aha ma jesmisna waa iftii ingiriisiga oo kale maalan ayay noqonaysaa ereyga if ah ingiriisiga siduu u shaqayn jiray kollay laba jumlo ayay u baahnayd kolka ka horena shardi baa carabiga la odhanaya ka dambena jawaab baa la odhanaya haddaba jawaabka ayaa mamnuuca jawaabkii waa la waayey oo waa ma dhacin jawaabku jawaabkii mamnuuc buu noqday jawaabkaasi wuxuu mamnuuc la noqdayna shardiga oo mamnuuc noqday dartii kolka waa xarfu mtinaacin limtinaacin waa xarfun yadulu calaa imtinaaci اljawaab jawaabkii in meesha laga waayey ayuu kutusaya sababtuna waa maxay waa bisabab imtinaaci shardi shardigii oo meesha ka baxay sababtii tusaalaha ayuu ka cadaan doonaa waa ta labaad an takuuna waa inay tahay xarfa shardin fi lmudiyi waana maadiga ayay gashaa inta badan low jaaanii hadduu ii iman lahaa caliyun cali iima iman eh la akramtu waan maamuusi lahaa ma maamuusine eeg kolka aaway shardigii waa majii'a calibaa shardiya aaway jawaabkiina waa ikraamka ayaa jawaabkiiya haddaba lowdani waxay kutusaysaa ikraamkii inuu mamnuuc noqday oonadan qofkaa maamuusin sababta ikraamkaasi uu mamnuuc u noqdayna waa shardigii oo majii majii'ahaa ayaa la waayey waa xarfu imtinaaci low jaaanii hadduu ii iman lahaa iima imane caliyun cali hadduu ii iman lahaa la akramtu waaban maamuusi lahaa ma maamuusinoo imaatinkiisii horaan waayeye ta saddexaad an takuuna waa inay tahay xarfa sharin fi lmustaqbal ma badnan tani xarfa sharin fi lmustaqbal bay noqonaysa waa xarfu shardi laakiin waa mustaqbal naxwu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisoo kaleba weeye walyaksha ha baqeen aladiina kuwii ha baqeen low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda ay kaga tegi lahaayeen duriyatan uba dicaafan taagtaag daran khaafuu calayhim u cabsoon lahaa ama u baqi lahaa aayaddan qur'aanka aan doonayna aayaddan waxaa lala hadlaya dadka waalidiinta ah ragga waalidiinta ah baa lala hadlaya kolka waxaa lagu leey waalidow hadduu agoon jaarku leeyahay ama agoon a taqaanid agoonkaa ilaahay kaga baq ilan adigu ilmahaaga haddaad ka geeriyooto isagoo daciifa oo biyo ah oon dee isku fillayn haddaad ka geeriyooto waad u baqaysaa haddaba qof kastoo ilmihiisa u baqi lahaa ilmaha kale agoonka ana ilaahay ha kaga baqo subxaanahu wa tacaala oo ha ka soo qaada kiis ilmihiisanu qadarkii alla ilmihiiswaalidkii uu ka qaaday walyaksha ka bao waa ka baaan waa mustaqbal hadda ma dhimanin weli qofkani waa qof nool walyaksha ha alladiina kuwii ha baaan low tarakuu hadday ka tagaan mustaqbalka soo socda weli waynood yihiin min khalfihim xaggooga dambe hadda taraku waa maadi haddana waa mustaqbal aayadda macnaheedu low tarakuu hadday ka tagaan xiliyada soo socda min khalfihim xaggooga dambe duriyatan ubad hadday kaga tagaan indicaafan taagtaag daran khaafuu calayhim u baqi doona ubadka ay ka tegayaan bay kasii baqayaan waa xarfu shardin fi lmustaqbal baa la walow taaltaqi asdaa'unaa bacda mowtinaa wa min duuni ramsaynaa min alardi sabsabuun ladalla anshadaa sawtih wain kuntu rimmataan lisawti sadaa leyla yahashuu wayadrabuu majnuunu majnuunuleyl ninkii laodhan jiray waa qays qays iyo leyl soomaalidu way yaqaaniin qays baa gabayga tirinaya leyle ayuu u tirinaya wuxuu hi walow taltaqii hadday kulmi lahaay hadday kulmaan dib hadday ka kulmaan waa mustaqbalka soo socda asdaauna jabaq celinta iyadu hadday kulanto codkayga iyo inantaa codkayguni hadday kulmaan bacda mowtina geeridayada kadib haddii labadayada cod uuni ay kulmaan wa min duuni ramsayna labadayada qabri kiiuu ka sokeeyo min al ardi xagga dhulka sabsabun dhagaxyo waaweyn iyo ciid kiyo ana qabriga aan ku jiro iyana ay qabriga ku jirto dhagax waaweyn iyo ciidi ay qabuurteeda ka sokeeyaan haddii labadayada jabaq celin ay kulmaan buu yidhi codka yaguni hadduu ismaqlo buu yidhi waa anagoo dhimanay kadib ladalla wuxuu noqonayaa sadaa sawti codkayga jabaq celintiisu wain kuntu abana ahaado rimatan lafa baaliyoobay radaasi way godanta kasrig sidataa wain kuntu rimatan bay wain kuntu aban ahaado rimatan lafa gaboobayba aan ahaada ee wuxuu codkaygu noqonaya lisawti sadaa leyla leyle codkeega leyle jabaq celinteeda codka uu sameeyey dartii wuxuu la noqon codkaygii yahashu mid faraxsan wayadrabu oo islulaya codkaygaa farxad laga dareemi lahaa buu yidhi waa anagoo dhimanay waa hadda markuu gabayga tirinayo goormuu leeyahy hadduu codadka yagu kulmo waa mustaqbalka soo socda weeye wa ka qowlihi gabayaaga qowlkiisoo kaleba weeye waa isla isagii uun wuxuu yidhi walow ana layla alaakhiyaliya tasallamaan calaya waduunii jandalun waa safaaixu lasallamtu tasliima albashaashaati awzaqa ilayha ansadan min jaanib lqaabri saaixuun wuxuui walow ana leyla alakhyaliya leylada ree akhyali sallamad hadday islaami lahayd calaya aniga dushayda hadday islaami lahayd waduuni kiiyuu iga sokeeyo jandanu dhagaxyo waaweyn wasafaaixu iyo kuwo balballaadhaniba lasallamtu anoo qabriga ku jira inantaasi hadday islaamto buu yidhi lasallamtu anna waan salaami lahaa lasallamtu eg miimkuna uu reeban yahay taaduna way godan tahay lasallamtu lasallamtu anigu waan salaami lahaa tasliima laamkaasi kasrositaa tasliim lasallamtu waan salaami lahaa tasliimalbashaashati nin faraxsani siduu u salaamo lasallamtu lasallamad baa qoran waa khada lasallamtu weeye lasallamtu waan salaami lahaa tasliima albashaashati nin faraxsani siduu u salaamo owsaqa ama waxa qaylii lahaa ilaaha ilayha xaggeega u qaylii lahaa sadan jabaq celin saa'ixun qayliyaya ayaa min jaanibi alqabri qabrigayga dhinaciisa ka qayli lahaa inantaas anuu qabriga ku jira hadday islaami lahayd buui waa mustaqbal wax soo socda mustaqbala markaan dhinto kadib hadday islaami lahayd buui anuu qabriga ku jira ama waanu jawaabi lahaa nin faraxsani siduu u salaamo ayaa salaanta uga qaadi lahaa buu yidhi amaa jabaq celin bay qabrigayga ka heli doontaa buui waa mustaqbal labaduba waa lowdiyo xarfu shartin fi lmustaqbal a ah weeyaan gabayganay ku dhimatay inantay leyli sababtay u dhimatay gabaygan buu noqday waayo ilaahay cilmiyihiisa sida maxamed alakhdari maxamed alkhudari siduu soo warinayo kitaabkiisa aljuz thaani uu ku soo warinayo waxaa la wariyey waa nink leyli nin dambey guursatay ninkii dambey guursatay iyo iyadiioo wada socda ayaa qayskan qabrigiisii soo dul maray markaasuu ninkii dambe ku yidhi hada qabrulkadaab beenaalaha qabrigiisa ma arkaysaa markaasay layidhi naxdayay tihi xaasha laysa min alkadaabiin kadaabay tihi beenaale ma ahayne markaasuu ninkii dambe yidhi miyuuna ahayn galbadan baydkii tiriyey walow ana leyla alakhyaliyata sallamat calaya waduuni jandalun wasafaaixu lasallamtu taslima albashaashati awzaqa ilayha sadan min jaanibi alqabri saa'ixun waan ano qabriga ku jiro dhagax waaweyn iga sarraysa hadday islaanto salaanta waan ka qaadi lahaa buu yidhi haddii kale qabrigayga jabid celin ka maqlaysaa buu yidhi muna beenaalahayn man qof dhintay baa salaan qaadi karaa ama jabid celin qabrigiisa aad ka maqli aan salaamee dhegaysa bay ku tidhi way salaantay markay salaantay ninkii baa ka warramaya qaylaan maqallay buu yidhi qayladii kadib horta inantii way dhimatay halkii baa lagu haasay ninka ninkeygii dambe ayaa ka warramayo qayladan iyo inantoo in halkii lagu haasay waa xaqiiqo waa la ogyahay ninkeegii inay la socotayna waa xaqiiqa laakiin sababtay u dhimatay ninkeegii dambe ee noolaa wuxuu yidhi intay salaantay ayaanu cod maqalay buu yidhi kolkaa iyadu koomay gashay halkii bay ku dhimatay isla halkiibaa qabri looga sameeyey cilmiyada ilaahay waxaa ka mida mitaqaanin qays qabrigiisi geed baa ka soo baxay leyle qabrigeegiina geed baa ka soo baxay geedkii markuu dhexda maray labadii geed hal geeday isku noqdeen halgeeda ayay isku noqdeen markay dhexda marayaan xagga hore labadii qabri bay ku kala yaaliin xaggan dambena halgeeda ayay ka yihiin dee ilaahay umuurtiisu ilaahay awooddiisu way ballaadhan tahay walow ana leyla akhyaliya leylada ree akhyali sallamat hadday islaami lahayd calaya aniga dushayda waduunii kiiu iga sareeyo jandalun dhagaxyo waaweyn wasafaaixu iyo kuwa ballaadhaniba la sallamtu waan salaami lahaa tasliima albashaasha nin faraxsani siduu u salaamo awsaqa waxaa yeedhi lahaa ilayha xaggeega saddan jabiq celinbaa min jaanibi alqabri qabriga dhinaciisa ka yeedhi lahayd saa'ixun oo qaylyaya lowda afraad an takuuna litamani waa inay tamani tahay tamanigu ma badna laakiin halkaa tamanigu waa macno aadu weyn oo xagga balaaqada ah baa loola yimaadaa waa ka qowlihi tacaala oo kale ilaahay qowlkii falow anna lanaa miyuu noo ahaado karatan noqosha miyay noo ahaato falow anna lanaa miyuu noo ahaado karatan noqosha miyay noo ahaato fa nakuuna waxaanu noqon lahayn min almuminiin dadka muminiinta ah waxay ahayd leyta inay la yimaadiin leyta lanaa karatan bay ahayd inay yidhaahdiin ereyga leytaa ah way ka baydh way isticmaaleen waa ahlu naarku markay naarta galaan waayo hadday layte isticmaalaan tamanigu waxa weeye waa kamida tamaniga macaanidiisa dalabulmustaxiil shay mustaxiila inaad codsato shay mustaxiila inaad codsataa muna cadaab ahayn ilan mustaxiil baad codsanaysa waxaan aad u codsanaysa aad u dhaqaaqda ad u xaydatay inuu mustaxiil yahay baad ogtahay noocma cadaab buu kugu sii noqonaya kolka ahlu naarku jannay ka raadinayaan inay leytada ka baydhaanay low u baydhaan lowdu waa wax iska mumkin oo dhici kara halkii leyte ka odhan lahayn ilahay markay la hadlayaan ilahay markii waxaanay codsanayaan baaba mustaxiilo iyagaaba afkooga ka sheegay leyte hadday odhan lahayeen ayaa isla macnihii mustaxiilka ahaa ayayna ku gudanin ereygiisii mustaxiilka eh erey kale oo ay ka dhadhansanayaan janno janno ayay ku guteen oo low ah oo ay isleeyihin inunbaa haya laydin odhan karaa falow anna lanaa alla miyuu noo ahaado karatan noqosho miyay noo ahaato fanakuuna waxaanu noqon lahayn min almuminiin alow ana lanaa miyuu noo ahaaday ma aha falow anna lanaa miyuu noo ahaaday karatan noqosho ma aha su-aal ha ka dhigin waa tamani falow anna lanaa miyuu noo ahaado karatan noqosho fanakuuna min almuminiin muminiin baan soo noqon lahayne tashanaad an takuuna xarfa taxdiid waa xarfu taxdiid oo xarf dhiirigelin sameeye weeye xarfu taxdiid baa la yidhaahdaa dhiirigelin sida low tanzilu cindanaa miyaad nala soo degtid fa khayran khayr baad naga heli lahayde low tanziludaasi taxdiid bay faa'idaynaysaa halkaa ayuu adawaatulmasderki inoogu dhammaaday inta yarina waa icraabta sida la icraabo waxaan culima isku sheegaynaa eeg shan xaraf oo adawaatulmasdera ayaynu soo dhigannay shanta xaraf ee adawaatulmasderka an kow dhaha an anna laba dhaha anna ma saddexdaa xaraf oo cashirkeennii hore ahaa saddexduba masderka ay dhalaalinayaan marfuuc wuu noqon karaa mansuubna wuu noqon karaa majruurna wuu noqon karaa saddexdaasi marfuuc mansuub majruur waa an iyo anna iyo low iyo maabaan doonaya maxaa inoo soo hadhay key ma garanaysiin key oo isna cashirkeenii hore ku jirtay key ereyga key ah, oo cashirkeennii hore ku jiray masderka ay dhalaalisaa waa majruur uun ji'tu hunaa likay atacallama likay atacalama masterka ay dhalaalaysa jituna litacallum uun baad odhanaysa laamkaasun baa jiraya daa'iman kayda masterkeegu waa majruuruun buu noqonaya amaa lowda lowda masterkeegu waa waa mansuubis iyadana lowdu waxay dhalaalisaana mansuubun weeye master ay low dhalaalisay mansuubun buu noqonaya haddaba intan ila yara eeg icraabulmasderi lmuawal masderka muawalka ah icraabtiisii wnuhu ahaantiisa fii maxali rafcin uu ahaado mubtadaan waxaasoo mubtadaun mubtaduu noqon karaa fii maxali rafcina ah. waa kan wa anta tafawaqa sarrayntaada fii diraasatika wax dhigashada aad ku sarraysaa mafkaratun faan bay u tahay liwaalidayka labadaada waalid anta tafawaqa mahaysa antaasi iminka tatafawaqa misir bay ka dhalaalinaysaa waxa weeye ataqdiiru tafawuqaka tafawuquka sarrayntaada fi diraasa mafkharat liwaalidayn tafawuqaasi waa mubtade marka anta tafawuqa masderka halkaa ku jira ayaa mubtadaa wa an tasuumuu waminhu qowluhu tacaala wa an tasuumuu khayru lakum ayag tasuumuu waa ficiliyo faacil antanaa ficilka nasbinayso xadfunuun baa lagu nasbiyey tasuumuu waawul jamaacadaasi waa faacilkii khayrun tan maxaa loo rafciyey ma faacil baad moodaysa ilan ereygu laba faacil ma qaatee wowgaa faacilehe khayrun waa khabar an tasuumuuna masderka ku jira ayaa mubtadaa wa an tasuumuu khayru lakum in kuntum taclamuun wataqdiir waxa weeye siyaamukum soonkiina weeye ayaa khayru lakum laba nuhu fii maali racin abar fii maxali racin khabar buu noqon karaa masderku waa milu qawlika oo kale ra'yi aniga aragtidaydu waxa weeye ana tijaarata ganacsigu raabixatun waa faaiid tijaaradu waa macaash eeg ra'yi waa mubtade away khabarkii haddaba ra'yi waa mubtade ana tijaarata raabixatunna waa maxay waa ra'yi ribxu tijaara ribxudaasaa kolkaa masderka muawalkii uu noqonaya waana khabar ra'yi ribxu tijaara saddexaad waa kownuhu ahaantiisa fii maxali rafcin uu ahaado ismu wadalika naxwu qowlika maa kaana laka kuuma aha an tashtuma inaad caydo mucalimaka mucalinkaaga maa kaana laka kuuma haboona kaanadaasi waa ficil naasikha lakadaasi waa khabarkii kaana uu soo qadimay oo fii maxali nasbina an tashtuma masderka halkaa ku jira waa ismigii maa kaana laka kuuma aha an tashtuma inaad caydo mucalimaka wa ka qowlihi tacaala oo kaleba weeyi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman manaca cidda mancida masaajid allaahi ilaahay masaajidiisa an yudkara fiiha in lagu xuso ismuhu ilaahay magiciisa walahi aayadani khatar badan bay ragga masaajidda mas-uuliinta ka ah ayaa khatar haddayna iska ilaalinin khatar imika masaajiddu waa bayd ilaahay waxa wey haddaad tidhaa quraan baan ku dhigaya ama ad cashir baan ku dhigaya dee laisma hortaagi karo xilli bannaan haddaad soo aragto oo tidhaahda saacaddaa masaajidkani wuu xidhan yaho waan arkay waxaana doonaya cashir noocaa ah inaan ka dhigo ah, ah. waman alamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smu mufasiriintu berigoor waxay isweydiinayeen ninka masaajida sibir mariya aayaddan ma soo gelaya dad masaajidka sibidh hoosta hoose haddii la sibdhiyo so iminka wada sibdhino oo marmar lama dhigo berigii gogoshu ayna jirin roogagan waaweynoo masaajidda la dhiga ayna jirin waxaa la odhan jiray qofka masaajidka sibidh mariya ama waxyaabaha mariya ee dee hoosta sibidh ka dhiga horta ma soo gelaya ilayna sibidhkii looma adkaysan karee qofkii masaajidka fadhiisanaya ilaahay dartii ugu cibaadaysanaysa dee bilaa roog bilaa waxbaa ma fadhihi karayo ma soo gelayaabay odhan jireen waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smu waa khatar runtii aad baa laisku weydiin jiray wasacaa fii kharaabiha ee u saciyey kharaabidooda ulaaika kuwa maa kaana lahum uma aha an yadkhuluuha inay galaan ilaa khaaifiin eeg kaanadaasi waa ficil naasikha lahum waa khabar soo qadimay an yadkhuluuha waa ismigii kaana markaa afar kownuhu fii maxali rafcin faacil fii maali rafcin faacil buu noqon karaa waa milu qowlihi tacaala oo kale alam yani miyayna gaadhin liladiina kuwa aamanuu iimaanka leh an takhshaca quluubuhum eg yani waa ficil majzuumo lamtanaa jasmisay xadfu xarfucilla waheliya baa lagu jasmiyey aw faacilkii alam yani miyuuna gaadhin maxaa gaadhaya an takhshaca quluubuhum antaasi masderkay dhalaalinaysaa faacila alam yani miyuuna gaadhin liladiina aamanuu kuwa iimaanka leh khushuucu quluubihim weye khushuucu quluubihim khushuucdii miyayna gaadhin weli xilligay khushuuci lahaayeen lidikri lahi ay u khushuuci lahaayeen iyo wamaa nazla min alxaq ka shanaad waa kownuhu fii maxalli rafci naa'ibu faacil waa milu qowlihi tacaala oo kale yukhayalu ilayhi waxaa la moodsiiyaa min sixrihim sixirkooga dartii annahaa tascaa baa la moodsiiyaa inay socoto eeg yukhayalu waa la moodsiiyaa maxaa la moodsiinaya aw naa'ibu faacilka waxaa wax la moodsiinaya waa annahaa tascaa inay socoto annahaa tascaadaasaa masderkaasaa naa'ibu faacila nuhu fii maxali nasbin mafcuulin bihi ka qowlihi tacaala oo kaleba weeyi yuriid laahu alle wuxuu doonaya an yuafifa cankum inuu idinka fudaydiyo an yuafifa waa masder muawala toddoba kownuhu fii maxali jarin bilxarfi milu qowlihi tacaala oo kale qul waxaa tidhaha in allaha ilaahay qaadirun wuu awoodaa calaa an yunazila aayatan calaa inzaalihi aayatan calaa inzaal calaadaasi inzaalkaasay jiraysaa walaakina akarahum laa yaclamuun sideed kownuhu fii maxali jarin bilidaafa ka qowlihi tacaala oo kaleba weeyi walaqad kuntum waxaad ahaydeen tamanuuna kuwa tamaniye almowta geeri min qabli an talqowhu intaydaan la kulmin qabli waa mudaaf ereyga qabli waa mudaaf an talqowhudaa masderka ay dhalaalinayso ayaa mudaafu ilayhi noqonaya faqad ra'aytumuuhu waad aragteen wa antum tanduruun idinkoo eegaya sagaal kownuhu fii maxali nasbin cala darfiya milu qowlika laa usaaxibuka kula saaxiibi maayo maadaama caliyun cali intuu daa'imsan yahay mutaradidan calayka mid kugu soo noqnoqonaya masderka muawalka ilaa sagaalkaa icraabood buu afcarabiga ku yimaadaa التمرين الأول استخرج waxaad soo saartaa أdawاaت المسدر المؤول فيma yلي أdawاaدka masderka muawlka ah ayaa lagaa rabaa halkan inaad soo saarto masderka muawlka adawaadkiisa o dhan soo saar qaal الlahu taعaalى فاعلم waxaad ogaataa أنما يuriid الlah أن يuصيibهم ببعضi ذuنوبهم وإنa كثيiرا من الناaس لفاaسقوuن waa eeg أن يuصيibهم calamatnii waxay i bartay alxayaaةu noloshu أna diina diinku yadcuu inuu inoogu baaqayo ilى tacaawun iskaashi أna diina uxibu waanii wadankayga waan jecelahay maa xayiitu intaan noolahay maa xayiitu laysa cayban ceeb maaha an tukhia inaad gefto an tukhia walaakin alcayba ceebtu an tacrifa alkhaطa waa inaad gefka garato watasura calayhi aad kusii adkaysata haddana an tacrifa iyo an tukhia calimtu waxaan ogaaday ana alxaqa xaqu muntasirun inuu guulaysanayo ana alxaqa muntasirun annadaa qaala rasuulu lahi sal allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi xadiidka nin badan oo ragga xadiidka macneeyi way macnayn kari waayeen aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahwa saajid saasuu ahaa wahwa saajid wahwa saajid buu ahaa imika halkaa wahwa baa ka maqan aqrabu maa yakuunu lcabdu min rabbihi wahwa saajid aqrabu maa yakuunu lcabdu maxaad ku macnayn kartaa maadanaa masderiyaa aqrabu maa yakuun maadanaa masderiya kolka waxaa weeye aqrabu kownilcabdi addoonka ahaantiisa ka ugu dhow uu ahaado min rabbihi rabbigii xaailun baa ka maqan khabarkiya xaailun dhulaanshahaasi wuxuu xasilaa wahuwa saajidun xilliguu sujuudsan yahay kolkaa xaailu wahuwa saajidun xilliga xaailun baa ka maqan khabarkiiya yuqra sabiyuka yar waxaa lagu dhiirigeliyaa bilmudaalacati inuu wax daalacdo sagiiran xilliga uu yar likay yatacawadaha si uu uga caado dhigto likay calaynaa waxaa dusheenna ah inaan isku hubayno bilcilmi cilmi likay nuwaakiba si aan ula soconno alumama ummadahaasi aan tartan ula galno likay nuwaakiba si aan ula tartanno alumama ummadahaasi aan ula tartanno insha alla halkaa ayuu inoogu joogay wallahu tacaala aclaa waaclam